بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عشر كينا شنية كنتناد كتاب كلب الأصول كوحي نكب بينا مسالك العلها برتن كيسا غضب كتضبات بين نكب بينا اي مسالك العلها toban qodob oo min masaalik alcilla ah baynu ku soo jirnay qodobka toddobaatanaa toddoba toddobaad ayaynu bilaabaynaa oo addawaraan la yidhaha addawaraan asaabicu qodobka toddobaad oo min masaalik alcillati masaalikilcillaha ka tirsani addawaraanu waa dawaraanka weeyaan dawaraanka ayaa loo yaqaanaa masaalikulcilla waana qodobka toddobaad bian yuujada waa in la helo alxukmu xukun waa in la helo cinda wujuudi wasfin wasfi joogiddii agtiisa wa yucdama waa in xukunka la waayo cinda cadamihi markii la waayo ereyga dawaraan ah waa daliilka toddobaad ee masaalikulcilluhu uu leeyahay dawaraan dawaraanku waxa weeyaan in xukunkan la helayo mar alla marka ciladan la helo haddana in xukunkan la waayayo mar alla marka ciladan la waayo tusaaluhu waa maxay khamrada cilad ayaa loo xarimay iskaar la yidhaah mar alla marka iskaarka la helo iskaarka markii iskaarka qodobkaa iskaar a la helo xukunkii xurmada ahaa waa la heli mar alla marka qodobkaa iskaarkaa ama ciladaa iskaarkaa la waayana ee khamradiiba ay khal noqoto xukunkii xurmada ahaabaa la waaye kolka kelmadan xagga qawaacidka waxaynu u naqaanay waa qawaacidkan kii la odhan jiray alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wa cadaman qaacidadii noocaa la odhan jiray ayaa usuulka loo yaqaanaa addawaraan maxaa la odhan jiray alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wacadaman xukunku wuxuu la wareegaa ciladiisa xagga helidda iyo xagga waayidaba kolkaa xurmadii khamradu waxay joogaysaa marka ciladii iskaarka ahaa uu meesha joogto xurmadii waxa la waayayaa marka ciladii iskaarka ahayd ay meesha ka baxdo wuxuu ku yidhi sheekhu asaabicu qodobka toddobaad addawaraanu dawaraanka ayaa loo yaqaanaa bian yuujada bacdaa yar taswiiriyaa la yidhaahdaa dawanaanka ayuu inoo sawiraya ayuu sawir ka bixinaya bian yuujada waa in la helo alxukmu xukunka waa in la helo cinda wujuudi wasfin wasfi joogiddii agtiisa wayucdamo waa in la waayo cinda cadamihi markii wasfigaa la waayana haddaba wahuwa isagu waa dawanaanka eh yufiidu wuxuu faa'iideeyaa dannan dhanni ayuu faa'iideeyaa fil asaxi qowlka asaxa ah dhanni buu faaiideeyaayo ah raajix ah raajix ayuu faa'iideynaya dhannigu waa raajixa shaki ma aha raajix buu inoo faa'iideeyey shaygani inuu cilad xukunka u yahay ayuu si raajix ah welibana inoogu faa'iideynaya walaa yalzamu kama dhasho walaa yalzamu kuma laazimo almustadilla ninka daliishanaya bihi dawaraanka ninka daliishanaya bayaanu intifaa'i maa kii anfoonkiisa inuu caddeeyaana laazim kuma aha huwa isagu owlaa minhu kan ka sii owlaysnaa wuxuu ku leeyahay markuu nini deliishanayo qodobka loo yaqaan addawaraan ee min masaalik ilcillo ka tirsan dawaraankaa markuu deliishado ninka mustadilkaa ninka muctaridkaa ah ma aha waayo laba qof baan soo dhiganayn mustadil iyo muctarid baynu naqaanay ninka mustadilka ah, waajib kuma aha inuu caddeeyo cilad kaloo ka awleysani inayna jirin iskaarka maalan khamradii oo kalean soo qaadanay iskaar baynu nidhi waa loo xarimay inuu ninkani haddaba uu caddeeyo xurmada khamrada xurma waa xukun soo maaha xukunkaa cilad iskaarka uga owleysani inayna jirin oo nafyigaa uu la yimaadaa laazimkuma aha ma anfiyayo odhan maayo iskaarka ayaa ugu mudan in khamrada xaaraan looga dhigo kaasi qasab maaha walaa yalzamu kuma laazimo almustadilla ninka deliishanaya bihi xukunka dawaraankaa ninka deliishanaya bayaanu intifaa'i maa kii anfoonkiisa caddayntiisu kuma waajibo huwa isagu owlaa ka habboonaa minhu dawaraankan kaa inuu yidhaha ma jiro laazim kuma aha buu ku yidhi wayatarajaxu wuu xoogoobayaa jaanibuhu ninka mustadilka ah dhinaciisa ayaa xoogoobaya bitacdiyati tacdiyo ayuu ku xoogoobi in abdaa haddii uu muujiyo almuctaridu ninka ka soo horjeedaa wasfan aakhara wasfi kale hadduu muujiyo waxaynu haynaa marka haddaba culima dawaraan wax lagu cilaynayo ee mustadilku daliilku wataa uu yahay dawaraan ninka muctaridki ihi hadduu keeno wasfi kale ka warrama oon iska arkiiba ahayn iska arkii alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wacadaman baynu naqaanay khamradana iskaar baa loo xarimay baynu nidhi oo kol haddii ay caqligii daboolayso waxaynu nidhi waa xaaraan haddaba nin kalunbaa soo booday oo muctarid ah oo iskaarkanba diidan wuxuu yidhi uun anigu tilmaan kalean khamrada ka helay tilmaanta kalean ka helay waa aburaynta way aburaysaa khamrada marka furka saa looga gooyo nooca naqaska kulul sii daayo weeyaan buu yidhi khamradii way aburaysaa kolkaa abuurkaa khamro oo dhan baa iska leh shayguna haduu abuur iyo xoor kiciyo isaga laftiisa waxbaasi ka ah buu yidhi o miyaan xukunkan xurmada ah uuna kaasiba una ku yeelanaynin buu yidhi isagoo la shushubin hadduu shaygu iska abuureeyo halkaasuu midi ka soo booday muctarida wasfi kale ayuu keenay oon ahaynkii aynu haynay hadaba ninka mustadilka ah dhinaciisa ayaa xoogoobi wuxuuna ku xoogoobi hadduu tacdiyo muujiyo tacdiyo hadduu muujiyo waynagii cilada soo dhiganay cila eh, eh, mutacadiye iyo cilo qaasiro ah kolkaa cilada hadduu tacadiye ka muujiyo mustadilku kafadiisa ayaa xoogoobaysa doodana isaga ayaa helaya tacdiyadu waxa weeye khamradii aynu isku ogeyn iskaar baa ku jira unbuu xaggan u dhaqaaqay oo nebiidkii unbuu keenay uu iskaar ku jiro shay kalunbuu keenay oo ciladii laga helayo wuxa la ogaaday ciladan uu khamrada ku tilmaamay ee iskaarki ihi inay cilo mucadiye ay tahay mutacadiye oo halkan gudbaysa qaasira ma aha dhinaciisii baa xoogoobay laakiin cilada qaasirada ah looma baahna oo dahabka iyo fidada ribanimadooda marka la cadaynayo waxaynu nidhi waxa lagu cadeeyaa cilo qaasiro ah oo waxa la idhaha dahabku waa ribowi waa likownihi dahaban dahabnimada ayaa ribowi ka dhigtay dahabnimaduna isagay ku gaaban tahay cillo maaha meel kale laga helayo dee doolarku waa dahab odhan maysid dahabnimaa ku jirta doolarka odhan maysid oo lacagahan kale dahabnimaa ku jirta odhan maysid cilla qaasira oo dahabku uu la gooni ahaa ayaa jira cillo mutacadiina way jirtaa oo iskaarkiioo meelo badan gelaysa wayatarajaxu waxaa xoogoobaya jaanibuhu mustadilka dhinaciisa ayaa xoogoobaya bitacdiyati tacdiyo oo gudub ah ayuu ku xoogoobayaa in abdaa haddii uu muujiyo almuctaridu ninka muctaridka ee wax bushiyaya wasfan wasfi haduu muujiyo wasfiga oo aakhare kale wasfi kale haduu muujiyo dhinaca ayaa xoogoobi buu yidhi walasaxu qowlka asaxa ihi in tacaddaa hadduu gudbo wasfuhu wasfigiisu haduu gudbo muctaridka wasfigiisu ila alfarci farciga faracana uu u gudbo wataxada haddana uu midoobo muqtadaa wasfayhimaa labadooda wasfi waxay keenayaanna uu midoobo ow amase ilaa farcin aakhara farac kale uu u gudbo lam yulab laga dalbi maayo tarjiixun tarjiix iyo in la kala rajaxo laga dalbi maayo wuxuu ku yidhi laba ninoo doodayey ayaynu haynay mid mustadil buu ahaa nina ninkii ka soo horjeeday ee muctarid buu ahaa mustadilkiibaa cillo keenay shaygani xukunkan siinaysa muctaridkiina cillo kaluu keenay oo xukunkan ama xukunkanuu siinaysa ama xukun kalaba gaadhsiin xukunkanuu siinaysa muqtadii wasfiguu midoobay haddaba ninkii muctaridka ahaa waa ninkii muctaridka ee mucaaridka keenayey mucaarid baynu soo dhiganay kiisu inuu ahaa mustadilkana mucaarad baynu soo dhiganay inuu ahaa kolka ninkii muctaridka ahaa haddii ciladiisu qaasiro ay tahay ninka mustadilka ana ciladiisu mutacadiye ay tahay xagga horuu ku sheegay oo wayatarajaxu janibuhu bitacdiyati in abda lmuctaridu wasfan aakhara ayuu ina soo yidhi haddii muctaridka laftigiisii ciladiisii ay mutacadiye noqoto ka warran buu ku yidhi muctaridkii cilu keenay ciladiisii waa mutacadi oo way gudbaysaayo halkanun kuma ege e iyada lafteeda meelo badan oo laga helayo ayaa jira meelo fara badan oo ciladii laga helayo ayaa jira mustadilku cilada uu wato iyo muctaridku cilada uu wato xukunka ay keenayaanna waa isku mid un isku xukun unbay unbay keenayaan labadiiba mustadil iyo muctaridba xukun qura unbay wada keenayaan ciladay wataan ama ninka muctaridka ah isla faricii uun uma gudbine faricii mustadilka ciladiisu ay u gudbaysay uun uma gudbine farac kale ayay u gudubtayba markaa lama dalbayo wax tarjiix la yidhaa mustadilka lagama dalbayo mustadilka la odhan maayo labadan cillo tanuu muctaridku keenay iyo keentay kala rajax si xukunka shayga loo ogaado dee xukunkii waaba isku midun haddii faracii uu mustadilku watay faracaan ahayn ay gashana waxaa la odhanayaa sawnagii haynay tacadud اladila baynu haynay khilaafi ahaa oo tarjiixiisa aynu ka dhignay tacadud اladila culimadu inay baneeyeen adiladu inay tacadudo oo shay qura aad odhan karto aayad baan u deliishaday isla xadiis baan u daliishaday isla ijmaac baan u daliishaday isla qiyaas baan u deliishaday tacadud adila rag baa banaynayay inagu aynu soo marnay haddaba waxaa dhici karta tacadudulcilalna sidaasoo kale aynu soo dhiganay tacadudulcilal waxaynu soo marnay xukunku isagoo waaxida inuu cilal badan yeelan karo oo ciladan lagu cilayni ama tan lagu cilayni ama caqli ha ahaado xukunkaasi ama sharci ha ahaado xukunkaasi maalan xukunka caqliga ah iftiinku waa xukun dee marna waxaynu ku cillaynaynaa cadceedii oo cadceed baa keenaysaynu odhanaynaa marna waxaynu ku cillaynaynaa laydhkan inaga sarreeya oo layd baa keenayaynu odhanaynaa laakiin ha odhaninuun iftiinka cadeed baa keenta ama ha odhaninuun iftiinka maxaa keena layd baa keena tacadudulcilal baynu soo marnay hadduu xukunku caqli yahay iyo hadduu sharci yahayba xukunka sharciga ana waynu soo marnayba tacadudulcilal ninkii mar qura gacantaa taagay ee gabadha ku taabtay ee haddana taa kala taagay ee cawradiisa ku qabtay ee haddana xagga hore iyo xagga dambeba ay wax ka soo kala boodeen waa isku sakan qura waxaynu haynaa xukun sharci ah oo naqdulwuduu la yidhaah naqdulwuduugan haddaba cilalkiisii way tacadudeeno waxaynu ku soo ma gabadhuu taabtayba ma waxa weeye waxa xagga hore ka soo baxayba ma waxa weeye waxa xagga dambe ka baxayba ma waxa weeye sida xadiidkii tirmidiga dee man masa dakarow falyatawada'diiba oo waxaynu nidhi cawradanu taabtay xukun qura tacadudulcilal culimmadu way isku qabteen laakiin waan banaynay in tacadudulcilal lixukmin waaxid loo ogol yahay walow ragga qaarkood ay lahaayeen taxsiilulxaasil oo baatila ayaa ka dhalan kara wal asaxu qowlka sixada badan ama asaxa ah in tacadaa haddii uu gudbayo wasfuhu ninka muctaridka ah wasfigiisa iyo ciladiisu ila ilalfarci isla farcii mustadilka ciladiisu ay u gudubtay un hadduu u gudbayo waa isku farac bay u gudubtay wataxada waxase midoobay muqtadaa wasfayhimaa labadan wasfi waxa ay dalbayaan oo xukun ah ayaa midoobay isku bay keenayaan ow amase ilaa farcin aakhara farac kale ayay u gudubtay walow xukunku haba iskhilaafee lam yulab lagama dalbayo mustadilka tarjiixun tarjiix lagama dalbayo waa binaaan calaa jawaazi tacadud alcilal cilalku inay tacadudaan banaanidoodii baynu ku binaynaynaa kolkaa wax mushkilada kaasina male halkaa waxaynu kaga baxnay qodobkii toddobaad ee min masaalik alcila baynu ka baxnay athaaminu qodobka sideedaad addardu waa dardigii masaalikulcillaha waxaa ka mid a e dardi mid la yidhaah dardiga horaynu soo ishaarnay oo cashirkeennii hore ayaan dardiga soo tilmaanay dardigu wuxuu yahay adardu bian yuqaarina waa badii taswiiriyada ahayd ayaa meesha timid bian yuqaarina waa inuu la xidhiidhsado alxukmu xukunku waa inuu la xidhiidhsado alwasfa tilmaan iyo cillo waa inuu la xidhiidhsado bilaa munaasabatin munaasabana iskuma iskumale waradahu mas'aladan waxaa radiyey oo diidey alakharu culimmada badankoogu mas'aladan way diideen oo waxay yidhaahdeen lama deliishan karo kol haddii xukunka iyo cilladdu ayna munaasabo isku lahayn maxaa ka mid a waxaa ka mid a ragga qaar baa ku tusaaleeyey tusaalahan ah nin baa doonaya inuu kuu caddeeyo shaambooga haddii intaad shaamboogan biyaha intaynu ururino oo caadad aan ka buuxinno aad tidhahda suuligaan ku gelayayo waan ku istinjaysanayaa waa la og yahay haddii uu dareere aada u jilicsan yahay inuu saxaradii iyo nijaasadii zuulinayo waa la og yahay laakiin maxalkii ad ku maydhay ma muahir buu noqon isagu ma muahir ba oo maxalkii daahir buu noqon mise isagu muahir ma aha ama khal soo qaadnay ama caanaynu soo qaadnay ama shaah baan soo qaadnay waxaynu nidhi nijaasaha lagu maydho waxyaabaha maa'icaadka ah ee nijaasada laguma xaggii horaan ku soo aragnay inaan nijaaso lagu maydhino qiyaasushabax baan soo deliishanay markaa qiyaaskii qiyaasushabaxa ahaa inagoo deliishanayna ayaynu soo nidhi intaa midna suurtagal ma aha in la yidhaha nijaaza lagu suulinayaa welibana qiyaasushabaha wuxuu ahaa noocii ugu owleysnaa ee asalka waaxidka alahaa baan ku soo qaadanay hadaba nin baa yidhi niyo khalka waa maaic maa'ic ha ahaadee inta badan biriishyada ma hoos maro khalku inta badan biriishyada ma hoos maro oo lagama dhigo lagama dhiso kubriyadan aynu naqaan lagama dul dhiso waa run khalku saw maaic maaha dareera miyuu biriish hoos maraa doox yaroo gebigiisuba khal amaynu ah aragnay oo biriish yar hoos maraya maynaan arag wuxuu yidhi khalku horta waa maaic waa runtiio waa maaic waa dareere haddana wuxuu yidhi biriishyada ma hoos maro oo de biriishya laguma dul dhiso buu yidhi eh, khalka biriish laguma dul dhiso isaga jinsigiisa kol haddii uu sidaa yahayba oo dareere aan biriish lagu dul dhisinba uu yahay sheekhu nijaaso ha ku suulinin buu ku yidhi nijaaso ha ku suulinin ilaan biriish laguma dul dhisee wuxuu ku yidhi biyaha eh, subagaa la mid ah oo subaga laftiisu waa dareere biriishna ma hoos maro kol haduu dareere aan biriish hoos marinuu yahay wuxuu ku yidhi isna nijaasaha ku maydhin dahaarana ha ku qaadanin ninkaasi khalka ma arkaysaa markuu khalka iyo eh, subagaba markuu ka hadlayey xukun saxa buu sheegay oo inaaninuuna mutahir ahayn buu sheegay laakiin ciladan uu sheegayna waa cilad saxa oo dee biriish ma hoos maraan bikhilaafilmaai buu ku yidhi biyuhuse way khilaafsan yihiin waayo biyuhu waa dareere laakiin biriish hoos mara oo inta badan adduunka haddaad eegta biriishyada la dhiso de waxa biriishka dadka ku kalifa in la dhisaa waa maxay waa biyaha hoos mara weeyi biyaha hoos mara weeyi biyo haddaba waa lagu dahaaro qaadan karaa buu ku yidhi oo waa mudahir kol haday dareere biriish laga dul dhisa yihiin biriish baa laga dul dhisaa waana lagu dahaaro qaadan karaa hadaba labadan ciladood iyo labadan xukun way isla joogaan waxyaabaha lala yaabay bay ka tahay laakiin shuqul iskuma leh shuqul iskuma leh lamana deliishan karo waxaa la ogaaday in horta khalka una brish hoos marin oo weli adduunka ma inaan arag meel laleeyahay khal baa dareeraya oo brish baa laga dul dhisay brishkan inoo dhisa halka aynu kaga gudubnay meel leeyahay ama subag yaroo intuu dareerayu meel ka soo baxay brish inooga dul dhisay gawaarida gelaysa ama dadkaa gelaya ama dadku qaadayaaye weli ma inaan arag kol haddii khalkii brish laga dul dhisayba ciladaasi hadday jirto oo wax oo laga dul dhiso oo la arkay adduunka aan la haynin waa cilad jirta haddana waxba ma tahirayo buu yidhi isna waa xukun sax ah oo waxba ma dahirayo waxa weeye inuuna mutahir ahayn ciladiina way la joogtaayoo birish lagama duldhiso haddana birish duldhisidu tahaarada uma diidayse way kulmeenuun waa cilad kulantay uun kolka waxaa la laleeyahy waa dardiyo munaasabo iskuma leh dardiga maxaynu isku ogeyn waxa bilaa munaasabada abaan ah isku ogeyn munaasibka iyo dardiga iska soo horjeeday shabuhuna inuu labadaa udhaxeeyo ayay ahayd oo dhinacna dardiga uu xidhiidh kala yeesho dhinacna uu munaasibka xidhiidh kala yeesho ayaynu shabax ku soo aragnay biyaha laftooda wuxuu ina yidhi biyuhu waa mutahir buu ina yidhi oy culimmadu ku tusay biyuhu waa mutahir waa sax biyuhu waa mutahir markay shuruudahooga wataan maxaa haddaba biyahan xukunkan mutahirkaa ah inay le dahaarada inay sameeyaan oo musiil ay nijaasada suulinaya waa arrin la og yahay ciladuna waxa weeyaan buu ku yidhi briish baa laga duldhisaa horta waa runo biyaha birish waa laga dul dhisaa oo waynu ognahay birish la dhiso biyo iyo dooxyo laga dul dhisay waynu ognahay inay mutahir yihiinna waynu ognahay haddaba ciladan iyo xukunkani way wada joogaan laakiin haddana shuqul iskuma leh biyuhu sababta ay tahaarada ay wax u dahirayaan culimmada qaarkood waxay yidhahdeen waa la ladaafo ku jirta baa jirta ladaafa ku jirto kaadi hadday halkaa jidhkaaga kaaga dhacdo waxaa dhici karta jidhku waxoogaa cabiday inuu la yimaado halkay kaadidu gaadhay haddaad caana ku maydhistiraa caanuu ma gaadhayaan laakiin biyuhu ladaafay leeyihiin oo way gaadhayaan kolkaa cillado kale ayay culimmadu sheegeene biriish baa laga dul dhisaa iyo briish lagama dul dhiso toona sheekh loo daliishan maayo ahaaminu qodobka sideedaad adardu dardiga waxa loo yaqaan weeye bian yuqaarina waa inuu la xidhiidhsado alxukmu xukunku waa inuu la xidhiidhsado alwasfa wasfiga waa inuu la xidhiidhsado bilaa munaasabatin wax munaasaba ah oo ka dhaxaysa kiyuuna jirin waradahu arrinkaa waxaa radiyey alakharu culimmada badankooga oo madaahibka afarta ah marka la eego weynankii culimmadu arrinkaa way radiyeen ma ogola ataasicu qodobka sagaalaad ee masaalikulcillihi ihi tanqiixulmanaai waa tanqiixulmanaadka loo yaqaano tanqiixulmanaad waxaa jira takhriijulmanaad waynu soo dhiganay oo cashirkeennii maanta aan dhiganayna hore ayuu ahaa takhriijulmanaad waxaa jira waa cilalkii aan soo marnay takhriijulmanaadku ayuu ahaa tanqiixulmanaadna hadda ayaynu dhiganaynaa qodob kaleoo masaaligta aan shuqul ku lahayn ayaa jira oo laakiin istidraad loo sheegayo oo halkan aan ku arki doono oo isna la idhaha taxqiiqulmanaad taxqiiqulmanaadku kuma jiro masaaligta isagu saddex qodob oo isku isku dhodhow weeyaan midi waa takhriijulmanaad waan soo barannay takhriijulmanaad waan soo barannay midna waa tanqiixulmanaad waa kaan doonayno hadda inaan sharaxno midna waa taxqiiqulmanaad oo taxqiiqulmanaadku masaalika alcilla shuqul kuma le baynu nidhi taxqiiqulmanaad masaalika alcilla wax shuqulu ku leeyahay ma jiro ataasicu qodobka sagaalaad oo min masaalika alcilla masaalikul cillaha ka tirsani tanqiixulmanaadi waa taxa iyo cilada hufideeda ciladii daliilka aan daliishanaynay ee xukunka aynu u daliishanaynay ciladii waa in tanqiix lagu sameeyo la hufaa ciladii baa la hufaya almanaad waa xukunka waxa lagu taxayo tixii xukunka weeyi tii xukunka lagu taxayay ee cilada u ahayd tii ayaynu hufaynaa bal hadda ila eeg badii taswiiriyada ahayd buu keeni si aynu tanqiixulmanaadka u tilmaano tanqiixulmanaad wuxuu yahay bian yadulla waa inuu tusiyo nasun nas baa tusinaya qur'aan iyo xadiis iyo ijmaac ah daahirun oo daahir ah daahir waxaa loo yaqaanaa nasku inuu laba macno baro laakiin macnaha xooga badan uu meesha hadda aynu ku macnaynayno ka daahirka ah bian yadulla waa inuu tusiyo nasun nas ayaa tusinaya naska oo daahirun daahir ah ayaa cala tacliili cilayn tusin biwasfin wasfi lagu cileeyo nas baad ina tusaya in la cilaynayo xukunkan oo lagu cilaynayo welibana wasfigan fayuxdafu waa la xadfi khusuusuhu khusuuskii uu nasku ina tusay khaasnimadii wasfiga ayaa la xadfi can ilictibaari ictibaarin iyo qiimaynta ayaa laga xadfi bilijtihaadi ijtihaad dartii ayaana lagu xadfi wayunaadu xukunkana waxaa lagu xidhi oo lagu tixi bilacami wasfigii khaaska ahaa mid ka yara caamsanunbaa lagu xidhi xaggaa u yara boodunbaa lagu odhanaya waad aragtaa waxaa laga yaabaa inaan tusaalaha si fiican ugu fahno waxaa jira aynu soo marnay oo xagga hore aynu ku soo marnay oo rasuulka ka sugan salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi maalin ramadaana ayuu nini nebiga u yimid wuxuu ku yidhi waaqactu ahlii fii nahaari ramadaan ehelkaygii ayaan la kulmay maalin ramadaana waxa iska cad inuuna musaafir ahayn waxa iska cad dad xanuunsanaya oo soonkii laga dhaafay inayna ahayn waa dad shuruudihii uu dhammaystirmay markaa waaqactu ahlii fii nahaari ramadaan rasuulku sal allahu calayhi wasalam wuxuu ka dambeysiiyey uun sidaa markuu u maqlay ficilkii halkaa ka dhacay markuu sidaa u maqlay rasuulku wuxuu yidhi actiq actiq raqaba waar qoor xore un baa la yidhi haddaba waynagii soo barannay markii aan adilada xagga hore ka soo hadlaynay e xukunkan actiq raqaba ah qoor xoraynta muxuu nasku caddeeyey inuu sabab u tahay eg tanqiixulmanaadkii baan doonaynaa waxa wey xukunkan ictaaqa ee xoraynta ah halka uu ku xidhan yahay ee cilada u ihi waa halkeegi waa wiqaaca eeg nasku wuxuu caddeeyey alwiqaac ayuu caddeeyey oo mar kaste oo ninku uu xilli ramadaana xaaskiisii u taguu la kulmo waxa waajib noqonaya ictaaqa baa waajib noqonaya sow saa maaha sow ictaaqu haddaba maaha qodob khaasa ah. ictaaqu eg wiqaacu wiqaacu wiqaac marka ereyga wiqaaca la eego waa muftir soonka jebiya muftiraadii caamka ahaydna wuu ka khaasan yahay oo caano la cabay ma aha cunto la cunayna ma aha wax kaloo sanka layskaga shubayna ma aha waa xaaskii oo loo tegey kolka eeg muftiraaddu waxay ahaayeen shay caam ah muftiraaddii soonka jebin jiray shay caam abay ah ahaayeen haye wiqaaca in xaaskaaga aad u tagtaana ama inaad cunto cuntaana shaygii caamka ahaa ayuu ka khaasan yahay xadiidkaa rasuulka waxaa ka sugan sala allahu calayhi wasalam haddaba wiqaaca oo khaas ihi inuu ictaaqa keenayo intaas sow ma ma ma aragno afartii madhab laba ka mida waa abu xaniife iyo imaamu maalik ayaa yidhi annagu waxaanu qabnaa in haddaba wiqaacan khusuusiyadiisa uu wiqaaca yahay aan la qiimaynin xadiidka ayaan la qiimaynin wiqaaca bay yidhaahdeen waa abu xaniife iyo imaamu maalik baa le wiqaaca ayaan la qiimaynin ha la qiimeeye bay yidhaahdeen cumuumka muftirnimada wiqaacu muxuu keenay xaaska markuu qofku u tago sow soonkii ma burin haddaba wiqaacu mufti ahaanta kownuhu muftiran anu qiimayno laakiin kownuhu wiqaacan yaan la qiimaynin bay yidhahdeen labada imaam nuhu wiaacan yaan la qiimaynin kolka eeg khusuusiyadiibay jareen wiqaacu uu lahaayu muftiraadka kale kaga duwanaa ee xaas utaga ahaa waxayna soo qaateen cumuumkii uu muftirnimada ahaa kolkaa waxay yidhaahdeen xadiidkaa waxaanu u deliishanaynaa waaqactu ahli fii nahaari ramadaan ninka yidhi waxaanu xadiiskiisa u deliishanaynaa nin kastoo soonka jebiya ama cunto uu cunay ha ku jebiyo ama cabid uu cabay ha ku jebiyo ama islaanuu u tegey ha ku jabiye e, in ictaaq laga rabo actiq ayaa u taalla bay kolka waa tanqiixulmanaad oo abu xaniifa iyo imaamu maalig labaduba waxay isku waafaqeen inaan khusuusiyulwiqaaca la qiimaynaynin ee la eegayo kownuhu muftiranuun inuu yahay wiqaacu mid soonka jebiya oo wax alla waxa soonka jebiyaaba ictaaq inuu u baahan yahay imaamu shaafici ayaa halkan soo fadhiistay imaamu shaafici wuxuu yidhi markuu rasuulku leeyahay sala allahu calayhi wasalam actiq markuu yidhi ninkuna xukunku u sheegay waaqactu ahli uu ahaa xadiidkan hadda meelo badan oo imaamu shaaficiba una qiimaynin baa jirta eeg hadda wuxuu leeyahay horta waaqactu ahlii markuu yidhi xadiidka waxa ka muuqda inuu ninku islaantiisii u tegey haddaba ninka laftiisa qaabka uu nebi maxamed ula hadlay ilan qaabka laftiisu duruuftu waxay u baahan tahay qiimayn duruufta meesha ka jirta qiimayn iyo qadarin bay u baahan tahay kolka wuxuu yidhi imaamu shaafici waxa ka muuqda ninka waadi'i ihi horta inuu acraabi ahaa o acraabi buu ahaa xadiidkay ka muuqataa ninku inuu acraabi ahaa siduu u hadlayey iyo siduu rasuulka ula kulmay iyo way ka dhiiranayeen acraabtu dad waxqariyo mayna ahayn saxaabaduna way ku farxi jireen oo nebi maxamed bay suaal ayuu weydiin jiray su ay iyagu kala xishoonayaanbaa ayuu u jiray ko horta kownulwaadici acraabiyan xadiidka way ka caddahay waxaa kaloo cad kownulmawduucati zawjatan ninkani inuu xaaskiisii cidduu u tegeyna inayna gabadh kale ahayne xaaskiisii inay tahayna xadiidka way ku caddahay waa laba saddex waxaa kaloo jira oo xadiidka ka cad inuu kownulwadci fi lqubul wadciguna inuu qubul ka dhacay waa qodob saddexaad waxa kaloo cad muftirkanina inuu wiqaac yahayna waa cad yahay afar qodob baa jira oo xadiidka ku cad haddaba imaamu shaafici ma oranin eeg hadda wiqaaca unbuu qaataye saddexdii kale wuxuu yidhi ictibaarta ha laga jaro qolaba waxbay ictibaarta ka jareene la soco eeg abu xaniife iyo iyo maali waxay ictibaarta ka jareen wiqaaca oo waxay yidhahdeen muftirnimo nooga dhiga imaamu shaaficina wuxuu ihi ninka su-aasha weydiiyey acraabi buu ahaaye haddaba ma nidhaahna ictaaqa waxa iskale uu ninka acraabiga ah oo ninka reermagaalka ictaaq ma male ma nidhaahnaa ilan xadiidka ninka su-aasha weydiinayey ee uu ku soo arooray acraabi buu ahaaye acraabi ma ku qaydnaa maya buu yidhi qaydka ayaan la kala saarine acraabinimada kor ha looga kaco oo ha la yidhaahdo qof kasto islaantiisa u taga ama reemiyi ha ahaade ama reemagaal ha ahaade actiq raqabatan baa u taalla ma nidhaahnaa haddaba ninku ilin xaaskaygii baan u tegey buu yidhi oo xadiidka ku cad ma nidhaahnaa haddaba xadiidku xaas uunbuu caddeeyeye ninka xaaraan u taga gabadh xaaraana ninka ramadaantii u taga actiq raqabatan uma taalla ma nidhaahnaa ilin xaaskaygii baan u tegey buu lahaaye oo taana ma ku cilaynaayo halkaa ma gelinaa imaamu shaafici wuxuu yihi may e laftiisa kor ha looga kaco oo ama xaas ha u ahaato qofkan uu u tegayaa ama xaas yayna u ahaanin e actiq raqabatan unbaa labadoodaba u wada taalla midna dembi kaleo zinaabaa u dheer midna dembiga kale ayaa ka hadhay oo hal maxkamada ayaa sugaysaa maxkamadan soomburintaah ayaa sugaysaa imaamu shaafici wuxuu yidhi waxa iska cad ninku mar nebi maxamed markuu kusoo dhiiraday uu yidhi baan la kulmay inuuna xagga dambe uga tegina inuu xagga hore uga tegey haddaba ma nidhaahnaa ninku hadduu islaamtiisa ramadaanta xagga dambe uga tago actiq raqabatan uma taallo oo xadiidku wuxuu ku soo arooray un xagga hore in looga tago oo actiq raqabatan ma nidhaahnaa maya buu yidhi taana e kor ha looga kaco oo wax ha la eego un ilaaju farjin fii farjin dhinacuu dooniba ha noqdo saddexdaa dhinac ayuu saddexdaba sidii xadiidka ku soo arooray imaamku si ka caamsan ayuu ku macneeyey xabaddaa kale ee wiqaaca ana abu xaniife iyo imaamu maalig ayaa iyaguna yidhi wiqaaca kor nooga qaada oo muftiroo dhan nooga dhiga waad haysaa tanqiixulmanaad horta wakaa ah. markuu na soo arooro waa in naskii la hufaa waxa cillo looga dhigayo ee lagu salaynayo waa in la hufaa oo kolba dhinac laga eegaa oo la qiimeeyaa oo la qadariyaa cilalka uu wasfigu wato oo dhan ama nasku wuxuu wato oo dhan waa in la qadariya ataasicu qodobka sagaalaad ama daliilka sagaalaad ee min masaalik alcilla ihi tanqiixulmanaadika tanqiixulmanaadka loo yaqaan weeye bian yadulla waa inuu tusiyo nasun nas ayaa tusinaya daahirun welibana daahir ku ah cala tacliili cilayn ayuu tusin biwasfin wasfi wiqaaca lagu cileeyo wax fa yuxdafu waa la xadfi khusuusuhu wiqaaca khaasnimadiisii la kulanka xaaska ahayd ayaa canilictibaari qiimaynta iyo cibraynta laga xadfi bilijtihaadi ijtihaad dartii wayunaadu waxaa lagu xidhi xukunka ictaaqa ah bilacami mid ka caamsan ayaa lagu xidhi kaynu garanayna xukunka wiqaacii oo ifdaar oo dhan baa lagu xidhaya ow takuuna ama waa inay noqoto kaasi waa si loo suureeyo oo lagu suureeyo tanqiixulmanaad manaadka ow takuuna ama waa inay tahay waa imaamu maalig iyo abu xaniife ayuu halkaa wasfi kolkaa ayuu kaasi u yaalay ow takuuna waa imaamu shaafici kan dambana ow takuuna waa inay tahay awsaafun awsaaf fara badani awsaafta fara badan maxaa ka mid a kownulwaadi'i acraabiyan waa sifo maxaa ka mid a kownulmawduucati zawjatan waa sifo maxaa ka mid a kownulwad'i ama awsaaf ayaa meesha taala fayuxdafu waa la xadfi bacduhaa awsaafta qaar ka tirsan ayaa la xadfi wa waxa lagu xidhi xukunkii ictaaqa ahaa bibaaqiha in soo hadhay oo wiqaaca wiqaaca un lagu xidho laakiin yaan ninka la qiimaynin oo yaan gabadha la qiimaynin oo yaan maxalka looga tegay la qiimaynin sidaana imaamu shaafici ayaa ku tegey halkaa qodobkii sagaalaad ayaynu kaga baxnay culimo haddaba qodob isagoo aan masaaligta ku jirin buu halkan keenay wuxuuna u keenay istidraad wixii la odhan jiray istidraadkuna waa dikru shayi fii gayri maxallihi limunaasabatin baynahuma wa taxqiiqulmanaai taxqiiqulmanaadka waxaa loo yaqaanaa eg laba hore aynu soo qaadanay takhriijulmanaad waynu soo qaadanay cashirkeennii hore u ahaa halkana tanqiixulmanaad baynu eegnay oo waa cilcilalkaa la kala reebayo ee naska mid kamida lagu xidhayo ayaa tanqiixulmanaad la yidhaha taqiiqulmanaad ba haddaba isma jira taqiiqulmanaadku adilada kuma jiro wa taqiiqulmanaadi taqiiqulmanaadku ihbaatulcilati cilada in la sugo weeye fii suuratin suurad suuradihiisa kamida unbaa la sugayaa ciladan ka ihbaati ana nabaasha ninka nabaashka ah isbaadintiisa oo kaleba weeye saariqun tuug inuu yahay la sugayo waxaynu u baahanay wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa baynu nidhi iyo tuugada gacanta ha laga gooyo xukun qadculyad ah ayaynu soo marnay xukunkaana sababtiisu waxay ahayd ficilka sariqada la yidhaah sariqaduna waxaa lagu tilmaami jiray akhdu lmaali khufyatan baa la odhan jiray min xirzi milihi waa maalkoo si hoose loo dhufto oo halkii lagu ilaalinayey meel lamidana laga qaado ka ayuu ahaa sariqadu haddaba waxaa la isweydiiyey dadka qubuuraha faqa ee kafanka ka urursada ee dib kafanka dadka uga iibiya horta dadkaasi ma tuugaa oo gacangoyntii way yeelanayaan mise tuuga ma aha masaladaasaa laga hadlaya manaad baa la yidhaha markaa in cilada la sugo sariqanimada ah sariqa waa cilo ciladaasi waxay keentaa qadculiyad bay keentaa haddaba ciladaa waa in la sugo marka hore kol hadii cilada la sugayna xukunkii ka dhalanayay laba cali isweydiin maayaan wax waadixa buu iska noqonaya wa tanqiixulmanaati tanqiixulmanaadku isbaatulcilati cilada sugideeda weeyi fii suuratin suuro dhexdeed lagu sugo suuradaasoo khafiya wujuuduhaa fiiha cilada ayaa qarsoon oo ciladan ka dhex muuqanin tusaale waa maxay waa ka ihbaati ana nabaasha ninka nabaashka la yidhahdo xabaalaha aadka u faqa oo la sugo saariqun tuug inuu yahay ka xabaalaha aad u faqaa waa tuug waa arrinkaa in in la sugo arrinkaa marka la sugo waxa sugnaani wixii ka dhalanayey oo in gacanta laga gooyo ah ama nin dhintay xad ama nin nool xad gacanta in laga gooyo ayaa markaa sugnaanaysa qofkaa nabaashka ee xabaalaha isna doonaya inuu boobo وتخريجه تخريج تخريج المناط كي تخريج المناط عشر كيني هراك سو مرني وتخريجه تخريج المناط كنا مره و ان مري او كو شرح ما يبو كيري صدخداaba barta ayaynu kaga boodnay alcaashiru ka tobnaad waa maslaga tobnaad ee masaaligtii cilada ah alcaashiru ka tobnaad ilgaau lfaariqi faariqa oo la tuuro weeyi faariqii ayaa la tuuraya wixii kala farqinayey ayaa meesha laga saaraya ka ilxaaqil amati addoonta haleeshiinteedaba weeyi bilcabdi addoonka la haleeshiiyo fi siraayati xagga isa saraayeynta marka qayb la xoreeyo ay isa saraayeynayso wuxuu yidhi waxaa jira ilqaaulfaariq mid la yidhahyoo la deliishado ayaa isna jira ilqaaulfaariq haddaba ilqaaulfaariq waa faariqa in la laaqi oo la yidhaha faariqii labadaa u dhaxeeyey muctabar ma aha in laga daaya xadiid baa jira bukhaariga ku qoran kolkaa ilqaaulfaariqa intaanan ka dhaafin ilqaaulfaariqa midna ilqihiisu waa qaci oo waa arin la hubo midna ilqihiisu waa danni oo waa mid sida raajixa ah aan la hubin laakiin sida raajixa ah ilqihiisna waa lagu darsanaya haddii hadaba ilqaha uu yaqiin yahay oo faariqa meesha laga tuurayo xadiis abi daauudku uu wariyey ayaa loo deliishaday rasuulka waxaa ka sugnaatay sala allahu calayhi wasalam inuu yidhi laa yabuulanna axadukum fi lmaai raakidi laa yabuulanna yuuna ku kaadjin axadukum mid idinka idinka midihi filmaai raakidi biyaha fadhiya biyuhu markayna soconin ay fadhiyaan in lagu dhex kaajo rasuulku waa nahiyey sala allahu calayhi wasalam nahyi baa ku soo arooray xadiidkaasi waa diiday haddaba waxaa la odhanayaa sow rasuulku kaadid kaadidii lagu kaajayey biyaha ma nehiyin shubidda ka warrama shubidda hadduu ninku caagad ku soo kaajo oo intuu soo qaado uu biyihii ku shubo ma farqi baa u dhaxeeya inaad ku dhex kaadido iyo inaad inta boo oo kale ciyaalku ay ku soo kaajaan biyaha fadhiyo lagu shubo farqi miyuu udhaxeeya rasuulku hadda mid buu caddeeyey saraaxatan mid buu rasuulku ku hadlay laa yabuulanna buu rasuulku yidhi yuuna ku kaajin buu yidhi oo ku dhex kaadiga nahyiga ayaa si toosa u caddeeyey haddaba ku shubidda nahyigu ma caddaynin e waa qadci waa yaqiin la hubo weeyi farqi inuuna udhexaynin labadaa farqi uma dhexeeyo waxaa la diidayaa kaadidan iyo biyahani inay isku biiraanuun dariiqay dooni ha iskugu biiraan ama biyihii qaad ama kaadidii qaad ama ku dhex kaadi ama ku soo qulquli laa yabuulanna axadukum fi lmaai raakid ha odhanin naskaasi ku kaadi uunbuu ka hadlayaaye ku shubidii kama hadlayo ha odhanin waa qaci baa la yidhahdaa ilqaa farid farqiga udhaxeeya sabiga iyo bowlka lama qiimaynayo waana qaci waa yaqiin hadduu dani yahayna culimmadu waxay u deliishadeen danigu waa ka raajixa ah xadiid kale oo bukhaariga ku qoran ayaa loo deliishaday rasuulka waxaa ka sugan inuu yidhi sala allahu alayhi wasalam man actaqa shirkan lahu fii cabdin fakaana lahu maalun yablugu hamana alcabdi quwima calayhi qiimata cabdin faacطىa shurakaa'ahu xisasahum wacataqa calayhi alcabdu wailaa faqad cataqa calayhi ma cataq wuxuu rasuulku yidhi sala allahu alayhi wasalam man actaqa ninka xoreeya shirkan wadaag iyo qayb qayb buu xoreeyey lahu isagu uu ku lahaa fii cabdin addoon addoon la wada lahaa ayuu qaybtiisii xoreeyey dad bay wada leeyihiin addoonkan uu qaybtiisa xoreeyey isaga ayaa la eegayaa markaa isaga marka la eego hadduu maal badan leeyahay oo addoonkani markuu wada xoroobo dadkii lalahaa qiimayaashoodii uu ugu celin karo wuu isa saraayaynayoo ma kala hadho addoonku kala hadhi maaye addoonka qaybtiisii uuni xoroobi mayso dhammaantii ayaa wada xoroobi maalkiisana wuxuu dib uga celini dadkii shurakada la ahaa qiimahoogii haddii rasuulku wuxuu yidhi uuna lahayn maal uu dadkaa wax ugu celiyo dee dadka milkigooga la seejin maaye intii isagu uu addoonka ku lahaa nisbadii uu ku lahaa hadday rubuc tahay iyo hadday khumus tahay iyo hadday nus tahayba nisbadiisii ayaa xoroobaysa intii kalena addoonnimadiibay baaqi ku ahaani haddaba xadiidkan maxaa lafdigiisa ku cad man actaqa cabdan buu rasuulku yidhi sala allahu alay waslam cabdan addoon waa nin hadaba man actaqa amatan bal ka waran ninka addoon xoreeya oo welibana qayb uu ku xoreeya addoontana addoon la wadaagayo ay tahay ma nidhaahnaa rasuulku ma odhanin way isa saraayeyniye addoonka ninka ah unbaa isa saraayeeya miyaynu odhanaynaa maya ilqaau lfaariq baa halkaa yaala faariqa adoonka iyo adoonta u dhaxeeya waa la xoorayaa ama waa la laaqi wax alla wax ka soconaya ma jiro adoon iyo adoon waa isku mid un waa sida raajixa ah alcaashiru qodobka tobnaad ilqaau lfaariqi faariqa xooridiisa ama laaqiyeelidiisa weeyi ka ilxaaqil amati adoonta la haleeshiinayo oo kaleba weeyaan bilcabdi adoonka fi siraayati xagga isa saraayaynta wahuwa haddaba kan ilqaaulfaariqa ah wadawaraanu iyo kii dawaraanka aan ku soo tilmaannay wadardu iyo kii dardiga ahaaba tarjicu intuba waxay u noqon ilaa darbi shabahin shabaha nooc ka tirsan shabihii aan soo dhigannay ma xasuusantihiin shabihii wax ka tirsan unbay u noqonayaanoo xaggii shabaha ayay saddexduba u laabmayaan buu ku yidhi waa qiyaaskii qiyaasu shabaha ahaa ayay u laabmayaan culima halkaa waxaynu ku soo qaadannay toban qodob oo tobankaba masaalikul cillo ah ayaynu bartaa ku soo qaadanay haddaba waxaa halkan uu doonayaa khaatimadan sheekhu inuu inoo taabto laba cilo ama laba maslag oo iyagu daciif ah ayaa jira oo sida qawiga ah ama asaxa ah aan la deliishanaynin baa jira labadiibu halkan doonayaa inuu soo qaato khaatimatun waxa weeye masaalikal cillihii baa dhammaanaya saasuu khaatimo ugu sameeyey kadibna wuxuu keeni doonaa qawaadixul adilla adillada waxyaabaha dhaawaca ayuu keeni doonaa isna saasuu khaatimo ugu samayn doonaa khaatimatun laysa ma aha ta'atilqiyaasi qiyaaska suurtowgiisa biciliyati wasfin wasfi in la cilaysto uu ku suurtoobo walalcajzu iyo in laga caajiso can ifsaadihi ifsaadintiisa oo laga caajizaa daliilahaa daliil u noqon mayso fil asaxi qowlka sixada badan masaladu waa khilaafi laba maslak oo khilaafi ah oo asaxa aan la deliishanaynin ayuu keenay wuxuu ku yidhi waxaad ka warantaa buu ku yidhi hadduu ninku yidhaahdo shaygaa faraca ah shaygaa asalka ah ayaan uga qiyaasani waa ii suurtagal eg wuxuu ku suurtagal ah inaan faracaa asalkaa haleeshiiyo ka ayaa suurtagala farac asal la haleeshiinaya waa mumkin oo waa mutaati buu waa wax suurtagala buu ku yidhi suurtagalnimada faraca asalka la haleeshiinaya ay suurtagal noqotay wuxuuna sababaystay sifo meesha taal ama cillo meesha taalla oo cillo meeshan taalla yuu yihi cilladaa darteed ayay suurtagal iigu tahay inaan asal iyo faraca is haleeshiiyo oo xukunkooga aan caddeeyo xabxabku inuu ribowi yahay ayaan qabaabuu yidhi waxaanan haleeshiinayaa burkii nebi maxamed xadiidka saxiixa ku tilmaamay cilad baanan hayaa halkaasuu la maray cilada xabxabku de shaaficiyada agtooda waa cilad saxaba kaasi oo kaa waa la deliishanaya laakiin hadduu ku yidhaha faraca asalkaa ii haleeshii ciladaana iigu haleeshii waana suurtagal u ku suurtagalnimadaasi daliil may tahay may daliil maaha qowlka asaxa ah suurtagalnimadaasi daliil noqon maysa baa lagu leeyahay wax daliila ma qowl baale waa daliil oo waxaanu ka qaadanay factabiruu ya ulilabsaar factabiruu cibro qaato oo wax wax ku qiyaasa weeyi in wax laysku qiyaaso oo lagu cibro qaato ayuu rabbi ina amraya war waa daliilo naga daayabuu muqaabilku leeyahay muqaabilka ayaa sidaa odhanaya maya baynu leenahay ka kale waxa weeye ninka mustadilkiihi markuu cillo sugo ciladaasina ay xukun keento hadda u fiirso cilad buu sugay oo xukun bay keentay nin muctaridaa jirayoo kaa soo hor jeeday sow maaha muctaridkii ayaa daliilkaagii burburin kari waayey haduu muctaridku daliilkaaga burburin kari waayo burburin kari waagaasi ma daliil bay kuu noqon daliil may tahay haddii ifsaadi muctaridkii daliilkaaga dhaliilihiisii hadduu caddayn kari waayo waxaa la odhan karaa aqoon baa halkaa dhigtay hadduu nin kale oo muctaridihii yeeli lahaa waxa laga yaabi lahaa daliilkiisa fasaadkiisa iyo ceebihiisa inuu soo saaro kolkaa daliil noqon maayo muctaridka kaa soo hor jeeda oo daliilkaaga dhaawici kari waayo adiga waxba daliil kuu noqon maayo khaatimatun laysa ma aha buu ku yidhi kaatilqiyaasi qiyaaska suurtowgiisa biciliyati wasfin wasfi cillaysigii uu ku suurtoobo walalcajzu iyo ka caajisid can ifsaadihi ifsaadintiisa laga caajiso laga caajisaa daliilahaa daliil u noqon maayo fil asaxi qowlka sixada badan halkaa ayuu cashirkii inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam